bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi أجmaعiin qala اlmuأlifu raximah اllahu tacaalى أyun kama wأcribat ma lam tudaf wsadru wasliha damiiru inxadaf wbacduhm acraba mطlqa wfi da اlxadfi ayan غayru ayin yktafi in yustaطl wasl wain lam yustaطl faاlxadfu nasru waabow an yukhtazl in saluxa albaaqi liwasli mukmili wاlxadfu cindahum kahiiru munjili fii caa'idi mutasili in intasab bficli aw wasfi kaman narjuu yahab kadaka xadfu ma biwasfin khufida kaanta qaadin bacda amri min qaضى kada aladii jura bima lmawsuula jar kamura biladii marartu fahwa bar waxaan ku dhex jirnay mawsuulaadkii qeybtoodii mushtaraga ahaa ee lixda xaraf midkii ugu dambeeyey baan hadda joognaa oo ayi ah markaasuu musanif wuxuu iri ayun kamaa wa ucribat maa lam tudaf wa sadru waslihaa damiirun inxadaf ayun lafdigaas ayun ah kamaa uu la mid yahay fii cumuumi iطlaaqi kuli ismin min alasmaaءi اlmawsuulaat oo macnaha waxa weeyaan mushtarak waay wa ucribat ayidi waa la icraabay maa lam tudaf haddaanan la idaafaynin wa sadru waslihaa wa sadru waslihaa siladeeda awalkeedane ousan ahaanin damiirun damiir damiirkoo inxadafa go-ay ayun lafdigaas ayuna kamaa uu la mid yahay min xayثu اlishtiraak oo waxaa weeyaan yuطlaqu calى kuli ismin mufrada kaana aw jamcan aw muanathan aw mudakaran wa ucribat waa la icraabay maa lam tudaf haddaanan la idaafaynin walxaal sadru waslihaa siladeeda awalkeedana damiirun ou yahay damiirkoo in xadafa macnaha waxaa loo jeedaa ayi afar xaal ay leedahay mar waa waxa weeyaan ayadana waa la idaafeeyaa siladeeda awalkeedana waa la sheegaa oo waxaad leedahay yucjibunii ayuhum huwa qaa'imun ayidi waa la idaafay humaa loo idaafay jumladan oo huwa qaa'imunne waa siladeedii siladii awalkeedu huwana waa la sheego lama dhihin ayuhum yucjibunii ayuhum qaa'imun lama dhihin marka ayadoo la idaafay haddana siladeedii damiirkii awalka ah hadduu mufrad yahay baa loo jeedaay na la sheegay waa hal xaalo xaalada labaad anlaa tudaafa walaa yudkar sadru wasliha ayadana lama idaafayni yucjibunii ayun alirhum lamagu darin haddana siladeedii oo huwa qaaimun jimladii ahayd awalkeedii hala gooy marka lam tudaf hiya walam tudkar sadru silatiha marka waxay noqotay yucjibunii ayun qaaimun yay noqotay waa xaalada labaad xaalada saddexaad waxa weeyaan antu anlaa tudaafa ayadii lama idaafaynin laakiin siladeedii awalkeedi waa la sheegay waxaa leeay yucjibunii ayun huwa qaa'imun saddexdaas xaalo oo min arbacati xaalaatihaa ka mid ah waa la icraaba oo markaa tiraa yucjibunii ayuhum a tira ayu faacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira raأytu أyhm huwa qاam hadaa tira ay mfcuul bihi mansuub calaamaةu nasbih maratu byihim huwa qaaim hadaa tirahda majruur bilba calaamatu jari kasra daahiraad leedahay saddexdaas xaalo waa craaban tahay xaalada afaraad oo ah ayada in la idaafeeyo siladeeda awalkeedana aan la sheegin xaaladaas bes bay mabni ka tahay marka hore waa laisweydiinah waxaa ay maxaa horta loo icraabay liannahu mawsuul bay kamid tahaad leedahay mawsuulaadkana mabniyaadkay kamid ahaayeen limaada ucribat markaasaa waxaa leeyahay liannahaa khaalafat almawsuulaat اlأkhraa fahiya huna qad udiifat idaafana min khawaa'is اlasmaa bay kamid tahay marka shabahii ay xuruufta shabahday min xayثu اliftiqaar maanta waxa weeyaan waxaa ka awood badiyey kownuhaa qaabila lilidaafa maadaama saas ay tahay yaa khawaasi lismaa asmaadi ay qaadatay yaa shabahi iyo u ekaashadii xuruufta ay u ekaatay ay ka zuushay markaasaa lee caraabaa laleeyahay limaada buniyat xaala daari'a weeyaan saas unbaa ay loo hayaa markaasuu wuxuu ku leeyahay ayun lafdiga ay kamaa bay la mid tahay maadii aan soo sheegnay oo waman wamaa wa al tusaawi maa dukir maadii oo min alfaadi almawsuulaati almushtaraka ayay la xugum tantabiqu calayhi calaa maa tantabiqu calayhi ma wa ucribat waa la craabay ayidii maa lam tudaf hadaanan ayada la idaafaynin wاlxaal sadru waslihaa siladeeda awalkeedane damiiru ou yahay inxadafa damiir go-ay haddii ayada la idaafeeyo oo sadru siladaheedana la xadfo markaas keli ah la binaynaya marka waxaa uu daliil ah baa laleeyahay qowl اllahi tacaala ثuma lananزicana min kuli shiicati ayuhum ashadu calى الraxmaani citiya lananzicana waan siibi doonaa min kuli shiicatin kuwa isu gargaara dhamaantood ayuhu midkoodii ashaddu adkaan badan cala araxmaani citiyan allaha ninkii ilaahay ku madax adag aa la siibi doona lyidhi marka hadda fiiri ayuhum waa la bineey inay bina tahay waxaa kugu daliil ah liannaha waqacat fii mowqici lmafcuuli bihi uma lananzicana ficilkaas oo faacilkiisa wato nuunu tawkiid laamu laamu lqasam lananzicana ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid walfaacilu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiru naxnu ilaahay buu u laabanaya uma lananzicana min kuli shiicatin jaaru majruur waay marka ficilkan oo faacilka iyo ficilkiis iswataan mutacadiga ah mafcuulkiisa ayuhum waay hadday ayu mucrab ahaan lahayd waxaa la dhihi lahay uma lananzicana min kuli shiicatin ayahum aa la dhihi lahay maadaama ayuhum la yihi iyadoo fii mafcuuli bihi ah waxaa la ogaaday mabni inay tahay marka ayu mafcuulu bihi mabniyun cala dami fi maxali nasbin ayu mudaaf hum mudaafu ilayhi ko ashadu waxaa laleeyahay khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru huwa ashadu waاljumlatu huwa ashadu من almubtada والخبر لا محل laha من alcraab liannaha sinat lmawsuul sidaas marka waxaan isleeyahay waxaa dadka naxwiyiinta ku qasbay inay yidhaahdaan ayidan waa mucrab fi hadihi اlxaala aayadaana hor timiday walidaalika meel looga maro la waaye waxaa uu daliil haddana qowl shaaciri idaa maa laqiita bani maaliki fasalim calaa ayuhum afdalu fiiri calaadii xaraf jaar ah yaa ayi ay gashay markaasaa ayuhum la yiri limaada lianna ayu mudaaf weeyaan wa sadru waslihane damiir oo maxduuf ah oo huwa afdalu bay ahayd markaasuu wuxuu ku yidhi halkaas xaalay mucrab ta ay mabni ka tahay wixii kale waa mucrab wa ucribat fi jamiici xaalaatiha alukhra athalaatha ayun kamaa ay la mid wa ucribat waa la icraabi maa lam tudaf haddaan la idaafaynin wa sadru wasliha ausan ahayn siladeeda awalkeedana damiirun ausan ahayn damiirkoo xuud in xadafa go-ay haddii damiirka uu joogi lahay waa la ecraabi lahay taas waxa weeyaan waa hal xaalo min xaalaatiha alarbacay mabni tahay wa bacduhum acraba mطlaqa wa fii da lxadfi ayan gayru ayin yaktafi wa bacduhum bacdu naxwiyiina acraba waa icraabay muطlaqan ayan icraabay waay mafcuul bihigaas waa xadfina lana alxadiida fii siyaaqi ayin wa bacduhum bacdu naxwiyiina acraba ayan u icraabay muطlaqan yacni fii jamiici xaalaatiha oo hadeertaan xatee haddii ayada la idaafeeyo oo siladeeda awalkeeda la gooyo xataa waa icraabeen markaasaa layidhi aayaddan oo kale maxaad ku samaynayseen lananzicana min kuli shiicati ayuhum siad u waaba godan markaasay idhaahdeen qiraa'a kale oo aan u malaynaya qiraa'a shaad inay tahay iyay daliishteen oo huma lananzicana min kuli shiicatin ayahum ashaddu marka aya mafcuulu bihi mansuub saasay leeyihiin qowlkan beytkan oo fasalim calaa ayihimna waxaa leey waa quria asigane calaa ayihim afdalu laakiin taas takalufaa ku muuqdo liannahu kownu qiraa'atin ukhraa jaaءat calaa hada laa yamnacu an takuuna ay qiraa'ada mutawaatirka ah oo jamiic lquraa isku waafaqeen meel looga leexda ma laha ilaa in la yidhaahdo mabni waay allaahuma xaalo waa la dhihi karaa oo la yidhaahdo ayu hadii ayda la idaafeeyo siladeeda awalkeedana la gooyo waa la icraabi karaa waana la binay karaa hadii la yidhaahdo war toosan waa oo marka qiraaadan oo ayuhum la yidhahdo waxay ku timiday wejkii macnaha in la icraabi kara qiraa'ada shaadka ayahumna waxay ku timid wejkii kale in la yidhaahdo sidaas waa macquul laakiin in la yidhaahdo kulligeed waa la ecraaba mabni maba aha aayadana kaa hor imaanayso ayib wa bacduhum acraba muطlaqan qoladaas kuufiyiinta waay wa bacduhum markuu leeyahay waa kuufiyiinta markaasuu musanifka yidhi wa fii da lxadfi ayan hayru ayin yaktafi ayib marka wuxuu u jeedaa wuxuu ku yiri wagayru ayin ay midka waxaanan ahayn yaktafi ayan bou raacay fii da lxadfi xadafkaanuu ka raacay bimacnaa musanifku wuxuu u jeedaa damiirkii caaidka aan ku magacownay oon hore u soo niri calaa damiirin laa'iqin mushtamila hadda ayuhum ashaddu ashadudaas waa huwa ashadu ay ka dhigan tahay waxa la gooyne mubtadana waa yahay caaidkina waa yahay oo isku xiray mawsuulka iyo silada isku xiray marka musanifka hadda wuxuu rabaa inuu kuu sheego sidii lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashadu huwada looga gooyay ayukuma gaar ahane cawaa ama caaidka damiirka oo raabit bayna sila walmawsuul haddii sida ay damiirkeed aan kasoo sheegnoo kale mubtada ou noqdo khabarkiisana mufrad ou yahay ayagana waa la goyn karaa sidaas yuu u jeedaa oo ayda xadfiga kuma khaas aha saas waa markaasuu wuxuu ku yidhi wagayru ayin ayi waxaan ahayn yaktafii ayan ou fi fii da lxadfi xadafkan oo caaidka in la gooya ah you ku raacaa reer kuufa waxay leeyihiin muطlaqan in yustaal waslu wain لم yustatal reer basriinay u taalaa reer kuufiyiin waxay leeyihiin damiirka caaidka a ah. haddii uu yahay mufrad khabarkiisana mufrad uu yahay oo fii maxali rafcin ah waa la xadfi karaa muطlaqan sidaasay leeyihiin reer kuufa reer basriyiin waxay ku leeyihiin saas marka hadda marfuucan hadda ku dhex jirnaa caaidka asoo fii maxali rafcin dhacay caaidka hadduu fii maxali rafcin dhacay lama goyn karo ilaa idaa kaana mufradan wa khabaruhu mufrad hadduu caaidka mansuub yahay abyaada dambe yuu kaga hadli doonaa ayib marka waxay leeyihiin mathala naxwu qowlihi tacaala wahuwa aladii fi اsamaai ilaahun oo kala hadda fiiri wa huwa aladii fi الsamaai ilaahun wa huwa aladii fi الsamaai huwa ilaahun ay ka dhigan tahay macnaheedi yacni allaha samadan ilaah asigaa u ah ardadana ilaah asaa u ah marka wa huwa aladii fi الsamaai ilaahuntaas khabaru limubtadain maxduufin huwa taqdiiruhu jumladaas oo marka huwa ilaahun ah yaa silatu lmawsuul noqotay marka hadda waa la xadfay caaidkii لأnhu whuwa اladii fi الsamaaءi ilaahun aladii wax u dhaaqanayo lama haayo ilaa damiirkaas meesha ka xadfan maahine waxay u banaanaatay waa asigoo marfuuca laakinahu waa mubtada khabarkiisana mfrad ou yahay haddayna saas ahayn lama xadfi karo oo ma dhihi kartid jaaءanii aladaani qaama ma dhihi kartid qaama ay ahayd aliftaas hadda maanta marfuuc waay lannahu faacilka qaamo weeyaan caaidna waatuha alladaani bay u laabanaysaa lama goyn kara meeshaan liannahu mufrad ma aha markay jaaani ladiin alladaani qaamaa waladiina qaamuu aada leedahay taas waxa weeyaan waa laysku waafaqsan yahay ayib reer kuufa marka intaasayba ku banaysteen qoladan kalena waxay leeyihiin in yustaطل wasl wain lam yustaطل faاlxadfu nasru waabow an yukhtazl in saluxa اlbaaqi liwasli mukmili wاlxadfu cindahum kahiiru munjili waa isku wada xerayn abyaadi wuxuu ku leeyahay wagayru ayin ayin waxaan ahayn yaktafi ayanow raacaa fi da lxadfi goormaa in yustaطal waslun silada hadday dheeraato in yustaطal waslun silada haddii la dheeraysto silada hadday dheer tahay damiirka caaidka ah waa la xadfi karaa maala waxaa weeyaan jaaa aladii huwa daaribun zayda fiil hadda jumladan huwa daaribun zaydan jumladaas oo dhan silatulmawsuul waa jumla dheer haday saas u dheer tahay caaidka oo huwa daaribun huwadaas waa la goy karaa oo waxaad dhihi kartaa jaaa aladii daaribun zaydan aad dhihi kartaa waad garjarta meeshina way ku qadaran tahay hadhowta markaad daaribun aad tiraahdid waxaad leedahay khabaru limubtadain maxduuf taqdiiru huwa wاlmuqadar kalmawjuud xukman wاljumlaة min almubtada'i اlmaxduuf wاlkhabr اlmadkuur laa maxala lahu min اlcraab لأnhu silaة الmawصuل wالraabiط baynahuma الdamiir الmaxduuf huwa saasaad leedahay daaribun zaydan marka tirahdna daaribuntaas waxaa ku jiro ismi faacil waay markaasaa leeyahy damiiru mustatir faacilu damiir mustatir taqdiiru huwa zayda mafcuulu bihi oo daaribkaasaa nasbistay wuxuu kamid yahay alasmaa alatii tacmalu camal afcaal khulaasat qowl fiiri markaan jumladii silada dhacday waa jumla dheer huwa daaribu zaydan marka huwa haddii laga gooyo waa kaaftoomi karta haddii laakiin ay gaaban tahay jumladii in yustaal wasluna wa in lam yustaal markaan haddaanan jumladii ay dheereen oo waxayd asalkeedi jaaa aladii huwa daaribun kii wax garaaci jiraa ii yimid yay tiri marka jaaa aladii huwa daaribun haddaad huwa ka goysid waxaa imaanay jaaa aladii daaribun jumlo gaaban oo macnihii a markaas rakiika ay tahay macnihii rakaakaa ku jirto marka hadday saas u gaaban tahay lama gooy karo ilaa naadiran ilaa naadiran saas waay waxaad leedahay jaaa aladii asalkeedii jaa aladii huwa daaribun ay ahayd hadday saas u gaaban tahay huwa lama goy karo waa in la sheego ilaa calaa sabiili annuduur in naadirnimo loo helo maahna ka qiraa'ati man qara'a tamaama cala aladii axsanu fiiri qiraa'ada oo mashhuurkaa tamaama cala aladii axsana taas iskaalkuma jiro lannahu ficilka axsana ficil maadi u noqona damiir mustatir jumla silat lmawsuul laa ishkaala fiiha waa la goyn karaa laakiin midka kan hadeertaan jumla ficiliyo sila dhacday waa laakiin axsanu haddii la yidhaahdo alladii oo mawsuulki ah iyo siladii oo axsanu keligeed ka joogto qiraa'adaas waa qiraaa shaada marka waxay ahayd asalkeedii tamaama cala aladii axsanu huwa axsanu ala qadara naadir weeyaan markaas walidaalika lam yaأti calayhi اlqur'aan wala suna markaasuu uri in yustaطal waslun wain lam yustaطal haddaanan siladii ay la dheeraysinusan dheerayn falxadfu in damiirkaas la gooyo nasrun qaliil waaye oo markaa iyadoo jaaa aladii huwa daaribun ahed jaaa aladii daaribun keligeed lagama tegay waa xukumkaas halkaasu ku baxay wa abow waxay diideen an yukhtazala in damiirkii la gooyo in saluxa albaaqi inta soo harday hadday u hagaagsanaato liwaslin silanima hadday ku filnaato wasligoo mukmilin dhammaystiraayo haydin xugum kalo waay xugum kalo bimacnaa waxa weeyaan markii aan niriyey damiirkii waa la xadfi karaa markaan niriyey waxaa uu shardi ah in meesha inuu ka xadfan yahay in la fahmi karo laakiin jumla hadii la sheego meesha inuu ka xadfan yahayna aan laga fahmi karin in la gooyo ma banaano sidaasuu ujeeda wa abow waxay diideen an yukhtazala in lasoo gaabiyo la gooyo damiirkii caaidka ahay goormaa in saluxa albaaqi inta soo harta hadday ku filan tahay liwaslin sila inay noqoto mukmilan ee mathalan waxa weeyaan sida uu hadda shuraaxda ay miithaaliyaan jaaa aladii huwa abuuhu qaa'imun jaaa waxaa yimiday aladii kii huwa asiga abuuhu aabihiis munaliqun midkii tagay uu yahay ama jaaa aladii huwa yanaliqu fiiri marka aladii hadda waa mawsuulkii caaidkii huwa weeyaan waana mubtada mubtada waay jaaa ficil maadi aladii faacil huwa mubtada awal abuuhu mubtada thaani munaliqun khabaru limubtada thaani wاljumlaة min almubtadaءi الthaani wa khabarihi khabaru lilmubtadaءi اlأwl wاljumlaة min almubtadaءi اlأwli wa khabarihi laa maxala laha min alcraab lanha silaة اlmawsuul saas waay marka jaaa aladii huwa abuuhu munطaliqu cibaarad haday ahayd huwa lama goyn karo liannahu huwa haddaan goyno hadeertaan lagama fahmaayo inay meesha huwa ka maqan tahay oo jaaa aladii abuuhu munطaliqun ay iska noqon kartaa lannahu huwadii booskeedii waxaa galaya damiirka abuuhu la xariira galay caaid noqonay marka maadaama damiirkii meeshii hadii laga gooyo aan la fahmi karin in la gooyo ma banaano ayb qofkii wuxuu isweydiin karaa maxaanba uleenahay huwa meeshi maxaanba loo keenaya oo maa marka horeba iska noqotay jaaa aladii abuuhu munaliqun ma noqoto jumla ismiya oo silatulmawsuul noqotay markaasaa waxaa lagu leeyahay kalaamkii markaa tiraa jaaa aladii huwa abuuhu munaliqun min xayثu lmacnaa wuu ka yahay jaaa aladii abuuhu munaliqun oo marka jaaa aladii huwa abuuhu munaliqun aad tiraahda jumla oo ismiya a muakada biismayni huwa abuuhu munطaliqun waa jumla oo aad loo adkay waay hadda fiiri huwa abuuhu haddaad tirahda laba jooraad ninka kusoo celisay marka majaaskii iyo ixtimaalaadkii kalo iyay meesha ka nafinaysaa marka jaaa aladii abuuhu munطaliqu laa yaqdir an yuadii almacna aladii yuadii jaaa aladii huwa abuuhu munطaliqun intaasaas u fahm marka taa waxa weeyaan waa ilaa naadir markaasuu wuxuu ku yiri win lam yustaطل faاlxadfu nasru waabuu an yukhtaزl in saluxa اlbaaqi liwasli mukmilin taas waay marka intaasoo dhan waa damiirkii haddii uu yahay marfuuc damiirka hadduu marfuuc yahay lama xadfi kara ila ida waqaca الdamiiru fii mowqic اmubtada wa kaana khabaruhu mufrada keli a la xadfi karaa waa nuqdadaas markaasuu wuxuu iri wاlxadfu cindahum kahiiru munjilin fi caa'idi mutasili in intasab bficli aw waصfin kama narju yahab intan kale haddana waxa weyaan wuxuu galayaa nooc kale buu galayaa haddana ayib waxaad leedahay musanifku wuxuu ku leeyahay wاlxadfu xadafka cindahum agtooda kahiiru waa badan yahay munjalin waana muuqdaho waa macnaha waa daahira fii caaidin caaid mid laabanay damiir mutasilin xariiro in intasaba haduu ku kordhigmo bificlin ou ku kordhigmo oo taam ah ow wasfin oo bimacna alxaal walistiqbaal eh mithaalkiisii kama narjuu ninkaan rajaynayna yahabu maal badan ou hibaynaya ayib tanna waxa weeyaan haddii caaidkii ama damiirkii silada iyo mawsuulka isku xiray haddii uu noqdo damiir mutasil oo mansuub ah haddii uu noqdo waa la xadfi karaa waana badan yahay laakiin waa goorma markuu caaidkaas waxa nasbinaya uu yahay ficil mutasarif ah ama ama wasfi oo isim faacil ism mafcuul oo bimacna alxaal aw الاstiqbaal ah haddii uu yahay wاlxadfu xadafkii cindahum agtooda kahiiru waa badan yahay munjalin waana muuqda fii caa'idin damiir mutasilin xariiro yuu ku badan yahay in la gooyo goormo laakiin in intasaba bificlin ficil hadduu ku nasbismo aw wasfin hadduu ku nasbismo mithaalkii kama narjuu yahab man hadda mawsuulo waay aladii narjuu yahab man ismu mawsuul bmacna اladii mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafci mubtada aad leedahay ayib narjuu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama muqadara manaca min duhuuriha hiqal narjuu iyo nadcuu waa isku baab eh wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru naxnu wاljumlaة min alficli wاlfaacili narjuu laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ama wاraabidu baynahumaa aaway marka waxaa lagu leeyahy waa xadfan yahay asalkii waxay ahayd kama narjuuhu yahabu markaasaad leedahay wاraabidu baynahumaa aلdamiir اlmaxduufu aladii huwa mafcuul lilficli narjuu saasaad leedahay sababta loo xadfay maxaawa haddii lagu yihahdo waxaa leedahay damiirkaas wuxuu dhacay fii maxali nasbin waxa nasbistayne waa ficil taama narju ficilkan laysa iyo casaa oo jaamid ma ah waa ficil mutasarif taam bimacnaa narju rajaa yarju murtajin kulli waa mutasarif oo kaamil ah ficil taam a ma aha ficil taam marka lee kaana oo kale ma ah kaana ahaan lahay lama xadfi lahayn waasoo waa noo imaa doonta ayib marka kaman narju yahabu yahabu ficlu mudaaric marfuuc calaamatu rafci dama daahir shicirka hadda loo reebay yahab yahabu le waa wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزa taqdiru huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacili yahabu fii maxali اkhabri aw fii maxali rafcin khabr mubtada manti ay khabar u tahay fiir macniyaad ka fahle kaman narjuu ninkan rajaynayna yahabu maalu hibaynayaa khabarka saasu ku dhacay sideedaba hadaad laqbada fahamtid icraab uma baahnidbo liannahu icraabtii laqbada way israacsan tahay kaas waxaa weeyaan hadda musanifku wuxuu miithaaliyey in intasaba bificlin ficil oo taam ah kama narju aw wasfin ma miithaalinin waxaa ka mid ah, ana mucطiikahu dirhamun sida ay musanifyaalku ah. waxaad leedahay waladii ana mucطiikahu midkan aniga ku siinay dirham waay marka fiiri waladidii waa mubtada ana waa mubtadaka labaad mucطiikahu dirhamun mucطiika fiiri hadda mucطiika khabarkii waay mucطii ay anadii khabar u tahay mucطii mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayh wاlkaafu mudaaf wاlhaau mudaafu ilayh waxaa weeyaan masdarkii eh, ismigii faacil oo loo idaafeeyey faacilkiisii iyo mafcuulkiisi dirhamun waxay khabar u tahay anadii ay khabar u tahay anadii iyo dirhamkiina labadiioo mubtada iyo khabar isku ene silat lmawsuul waay eh, maxaan dhilahay khabar mubtada awal waay wladii wladii kii ana aniga hi mubtada labaad waay muctiikahu aan ku siinaa siladii waay dirhamun waaye khabarkii meesha suu dhacay marka dirham ana waladii khabar uma aha ma dhihi kartid waladii dirhamunaa mubtada khabar isku ma dhihi kartid ana muctiikahu oo mubtada iyo siladiisa isla ayay dirhamun khabar u tahay jumladan ana muctiikahu oo oo mubtadii khabar ku ahaa silat lmawsuul noqonayso marka fiiri damiirkan hadeertaan waxa weeyaan waxaa lagu nasbiyey mucطin iyaaka ama mucطi mucطi kahu haddaadan idaafaynin oo mucطi aad khabarkii aad ka dhigtid oo mucطiga marka kaafkaas mafcuulu bihi aad uga dhigi lahayd fii maxali mafcuulu bihi le waa laakiin idaafa waa laga marmaarmaan ayib marka kaas wasfigii weeyaan qur-aankii waa ku yimid miثaalkoodi waxaa ka mid ah qowl الlahi tacaalى dharnii wman khalaqtu waxiida dharnii wman khalaqtu wman khalaqtuhu waxiidan ee asalkeedii ahayd لأnnahu manti mawsuulo waaye jumladan khalaqtuhu silaة اlmawsuul waaye waxiidana mafcuulan bay khalaqtu ay mafcuulkeeda u tahay jumladan khalaqtu waxiidan oo ficli faacil mafcuul bihi silaة اlmawsuul waaye raabidki aawo marka raabitku waa qadaran yahay khalaqtuhu damiirka meeshiisa awaay waxaa lamid ah, hada اladii bacaa allahu rasuula hada اladii bacaa allahu ay bacahahu اllahu sidaasaa lagala jeeda alkhulaasa waxa weeyaan wاlxadfu damiirkii in la xadfo cindahum carabti agtooda kahiiru waa badan yahay munjalina waa muuqdaa fii caaidin damiir mutasilin xariiro mutasil inuu yahay waa shardi in intasaba bificlin ficil haduu ku nasbismo kama narjuu yahab oo kalewa aw wasfin ana muctiikahudi aan soo miithaalinayn marka kaas waa badan tahay buu ku leeyahay ayib waxaa lagu miithaaliyaa ma llaahu muuliika fadlu faxmadanhu bihi famaa ladaa gayrihi nafcu walaa dararu uu ku miithaalay ibnu caqiil shaarixiis mallaahu mawliika ilaahay wuxuu ku siinaa fadlun weeyaan ee faxmadanhu bihi ilaahay kuma hadi famaa ladaa gayrihi ilaahay waxaan ahayn agtiisa ma yaala nafcun walaa darar fiiri mallaahu muliika muuliikahu ay ahayd caaidki maadaama midka hadda nasbista yani fii mowqici nasbi buu joogaa uu yahay e, waصfi oo muulika yani waa waصfi haddii uu yahay waxa weeyaan in la xadfaa banaan sidaasuu ku leeyahay asalkiisa waxa weeyaan aladii allaahu aladii kii allahu ilaahay muuliikahu ou ku siinaa fadlu weeyaan oo macnaha ilaahay muqaabil iyo ijaar kuguma siinaya fadli buu kugu siinaya min cindihi jala jalaaluh marka musanifka hadda uu yiriyey والحذف cindahum kahiiru uu yidhi kahiirtaas waxa weyaan meelna waxa weyaan sax bay ku tahay meelna ishkaal baa ku jira in intasaba damiiru bificli taamin yajuusu xadfuhu bikahra laakiin wasfiga ma badna baa leehi wasfiga hadeertaan oo aan beytkii shicirka uu soo qaadanay ma banaano ma banaan badno saasaan ka raba marka maxaa baxay hadda waxaan soo nariyey in intasaba bificlin caaidkii hadduusan ficil ku nasbismin waxaa tiri jaaa aladii inahu munaliqun jaaa aladii kii baa yimiday inahu munaliqun ee tagay hadda fiiri jumladan inahu munaliqun waa silat lmawsuul waay caaidkeedana inahu damiirka oo ina isimkeedaoo la xariiro waay damiirkaas inahu lama goyn karo oo lama dhihi karo jaa ladii ina munaliqun lama dhihi karo leesh liannahu damiirkaas midka nasbistay ficil ma aha ee xarafa nasbistay oo ina weyaan marka waa in la sheega oo inahu la yihahda ina keligeed lama dhihi karo midda kale ishkaalay keenaysaao haddii damiirkaas la xadfo oo ina munaliqun lh waxay u ekaanaysaa inoo isimkeeda marfuuc ku yimiday marka laa yajuusu xadfu ayib sidaas oo kale waxaan idhi bificlin musanifka uu yihi laakiin ficilkaas taamaa lagala jeedaan idhi hadduu ficilkii ou noqdo ficil naaqis hadduu noqdo taam muqaabilkiisa naaqis wa hadduu naaqis noqdo laa yajuusu xadfu dalika damiir mithluhu qowluhu jaaa aladii kaanahu zaydun jaaa waxaa yimi aladii kaanahu zaydun kii zayd ahay yaa yimiday kaanahu zaydun kii zayd ahaan jiray baa yimiday marka fiiri hadirtaan jaaa aladii ficli faacil waay jumladan kaanahu zaydun oo ismu kaana iyo khabarkeedii oo soo hormaraya kaana ficil maadi naaqis walhaau damiir mutasil mabniyu cala dam fi maxali nasbin khabaru kaana muqadam zaydun ismu kaana muahar saasay noqonaysa marka wاljumlaة min kaana wasmiha wa khabariha laa maxala laha min اcraab lanha silaة اlmawsuul ayib silaة اlmawsuul hadday noqotay damiirkeedii ma la xadfi karo لأna hada damiir intasaba bficli laysa bitaamin inama huwa ficlu naaqis oo kaana weeyaan sidaasaa laleeyahay ayib markaasuu musanifka hadda damiirkii marfuuca ahaa markuu caaid noqdo goormaa la xadfi karaa waa soo sheegnay markuu mansuub noqdo goormaa la xadfi karaa haddii ficil taam lagu nasbiyo ama wasfi kaamil oo bimacna alxaal aw alistiqbaal ah isimka faacil iyo isimka mafcuul markay camalfalayaan waa noo imaan doonta markaasuu haddana inta wuxuu kaaga hadlayaa caaidkii hadduu majruur noqdo markaasuu iri kadaaka xadfu maa biwasfin khufida ka anta qaadin bacda amri min qadaa kda اladii jura bma اlmawsuula jarka mura bاladii marartu fahwa bar kadalika sidaasoo kale xadafkii uu banaan yahay kadaaka sidaasoo kale xadfu maa caaid xadafkiisa uu yahay khufida la hoos dhigay biwasfin laga hoos dhigay miithaalkiisana ay tahay ka anta qaadin anta qaadin ah miithaal u ah oo bacda amrin amar gadaashiis timida oo min qadaa ka timid wuxuu leeyahay damiirka haddii uu noqdo majruur waa la xadfi karaa goormaa la xadfi karaa waa marka shuruud intuu kuu tiri lahay uu miithaalka keli a kaaga kaaftoomay haddii u macnaha ou damiirkii majruur noqdo waxaa la xadfi karaa keli ah haddii uu yahay waxa hoos dhiganay len ficil meeshi waa ka baxay ficil hoos dhig imaanay waxa ka dambeeya ficil wixii la xariirsada wixii ka dambeeya ma hoos dhigmaya ay noqonayaan hadii marka wasfi uu yahay wasfigii oo macnaha ism faacil oo bimacna alxaal aw alistiqbaal ah waxaad leedahay jaaa aladii ana daaribuhu alaana aw gadan aad leedahay liannahu ficilka isimka faacil bimacna alxaal hadduu noqdo ama bimacna alistiqbaal yaa waxa weeyaan yu iyuu falaya oo ficilkii mudaaric hadduu shabaho waayo hadii isimka faacil ou daaribun amsi ay noqoto ma ma camalfalayo oo macnaha waxa weeyaan ficil maadi ou lamid yahay lama icraabaya markaas marka wuxuu ku leeyahay haddii damiirkii oo caa-idka ahay ama raabidkii sila iyo mawsuul isku xiray haddii uu noqdo mid la xariiro isim faacil oo bimacna alxaal aw alistiqbaal ah in laga gooyo markaa waa bannaan tahay laakinahu muqadarun taqdiiran markaasaa waxaad leedahay miithaalkiis wuxuu ku siiyey ka anta qaadin oo kala waa oo bacda amri min qada aayadii macnaha musanifka hiigsanaya faqdi maa anta qaadin inamaa taqdii hadihi alxayaaة اdunyaa faqdi maa anta qaadin faqdi maa anta qaadin hadda fiiri faqdi xukmi maa ay ladii maadi mawsuula waay anta qaadin anta mubtada mabniyu calى اkasri fi maxali rafcin qaadin khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala alyaai maxduufa liiltiqaai saakinayn manaca min duhuriha athiqal qaadiyun ay ahayd ayib jumladan anta qaadin waa silat mawsuul maadi oo mawsuulkeed jumla anta qaadin oo min almubtada wاlkhabr laa maxala laha min alcraabi ayib lannaha silat mawsuul wraabitu baynahumaa maxay tahay marka الضمير المحذوف المqdر في qwلihi qاadin qاadiihi ay aslkeeda ahayd fqdi maa anta qaadiihi saasay ahayd maadaama damiirkaas uu majruur yahay waxa jartaynay ou yahay sim faacil oo bimacna xaal ah in la gooyo lafdi ahaan waa banaan tahay laakiin taqdiirkiisa waa in la liannaha haddii asiga aan damiirkii la qadarin jumladii silad ahayd iyo mawsuulkii wax isku xiraa ma laha asigaas meesha ka maqan yaa isku xiraya marka faqdi maa anta qaadin saas waay marka in laysku idaafeeyo waa banaantah laakiin marka haddii wasfi aana damiirka uusan ahayn waxa oo oo hoos dhigtay hadduusan wasfi ahayn ma banaano in la xadfo waxaad leedahay jaaa aladii ana gulaamuhu aada leedahay jaaa aladii ana gulaamuhu jaaa ficil aladii faacil ana mubtada gulaamuhu khabr gulaamu mudaaf walhaa mudaaf ilayh fi maxali jarin waay mabni jayid wاljumlaة min almubtada wاlkhabr ana gulaamuhu laa maxala laha min اlcraab lannaha silaة اlmawsuul ayib wاraabidu baynahumaa aلdamiir aladi fi gulaamuhu asigaa aladiida u laabanay kaas marka damiirkaas maanta lama goyn karo ma dhihi kartid jaaa aladii ana ghulaamun ma dhihi karays hadda fiiri jumladii wax isku xiraya ma laha ana ghulaamun lianna damiira almaxduuf low xadaftahu ka alcaamilu fiihi غير وصف وصف wasfin wasfi ma aha ee ghulaam marka damiirkiisa ma taxamuli kara in laga gooyo in loo sheegaa waajib ah sidaasaad leedahay waxaa lamid eh isimkii faacil hadduu bimacnaa maadi noqdo oo tira jaa aladii ana daaribuhu amsi haddaa tirahdid amsi markaas ficil maadi camal ka dhignaanaya damiirkiisa oo daaribuhu la xariir lagama goyn karo ma dhihi karti jaa aladii ana daaribun amsi ma dhihi karaysid marka taas waxa weeyaan damiirkii oo maxduuf ah kadaaka xadfu maa biwasfin kadaaka sidaasoo kale la xugum xadfu maa damiir in la xadfo khufida biwasfin wasfiyaa lagu hoos dhigay oo qaadin qaadiihi hadii haddii la yihahdo qaadii mudaafu haa mudaafu ilayh fii maxali jarin ayib khufida ka anta qaadina u mithaal ah ka anta qaadin oo bacda amrin ka yimid min qadaa faqdi maa anta qaadin taas waxay u diideysaa inuu bacna maadi noqdo faqdi xukmi alaana maa anta qaadin saasay ka dhigantah kada ladii jura bima lmawsuula jar ka mura biladii marartu fahwa bar marka waxau kuu sheegayaa caaidki marna hadii uu wasfi uu ku yahay midka hoos oo jara wasfi haduu yahay waa la xadfi karaa waxaa lamid eh in kaana alcaa'idu majruura bxarfin yajuuzu xadfuhu laakin bihadihi shuruud waa maxay shuruudii kadaa midkaas waxaa lamide aladii kiyaa lamide jura lagu jaray bimaa lagu jaray jara almawsuula mawsuulka wixii jaray haddii lagu jaro asna waa lamidoo damiirkaas waa la xadfi karaa miithaalkiisi waxaa weyaan kamura mar biladii kii mar marartu aan maray fa huwa baru nin baari awaaye ninkaas haddaad soo martid zaadkama waaynaysado waxbuu ku tuuraa waay fiiri hadda mawsuulkii horta aladii waay mawsuulkii oo aladii maxaa lagu jaray xaraf jaar oo ba biladii caaidkiina maxaa lagu jaray marartu bihi bay ahayd bihidaas oo hadda la goy maxaa lagu jaray haddii la sheegi lahay ba kale fiiri marka waxaa isku xaraf noqday xarafkii mawsuulka jaray iyo xarafkii raabitkaoo caaidka ahay jaray hadii isku hal xaraf noqdaan waa la xadfi karaa caaidkaas laakiin bishardi midka mawsuulka ku camalfalayo iyo midka haddana damiirka ku camalfalayo inay haddana isku hal caamil yihiina shardi ah fiiri hadda biladii jaar i majruur waay caamiluhu mura ficilkaas oo marada ah ku camalfalay marartu bihi haddii la sheegane damiirkaas muqadarka oo meesha ka maqan waxaa hoos waxaa asnay ku camalfalayo marartu fiiri marka labadii caamilna waa isku mid labadii xaraf jaarna waa isku mid saas hadday noqoto damiirkii caaidkaah waa la xadfi karaa markaasaad leedahay kadaa waxaa lamid aho la xugume aladii damiirkii ama caaidkii ama raabidkii jura lagu jaray bimaa xaraf lagu jaray jara mawsuula mawsuulka xarafkii jaray haddii caaidki lagu jaro caaidki in la xadfaa banaan mithaalkiisi ka mura mar biladii kii bihi aniga aan maray fahwa barun hadda bihida sheeg horta saad u fahamtid marka fiiri bihidaas oo damirki ah xaraf jaaro baha lagu jaray mawsuulkii oo aladiina ah ba lagu jaray shardigii musanifka sheegay waa ka maqan yahay waa tawafuray ko thaaniya oo musanifka shardiga laga fahmaya laakiin carabka uusan ku dhufan waxa weyaan an yakuuna alcaamilaani fiihimaa mutaxiday allafdi walmacna caaidka damiirka ah iyo mawsuulka waxa ku camalfalayane hal caamilo isku lafdi ah iskuna macno inuu yahay hadda marartu biladii jaaru majruur mutacaliqu bimura alaleeyahay jaari majruur midku ku tacaluqa ku camal falay bihida maqana jaaru majruur mutacaliqu bimarartu ay noqona aydani labadoodaba caamilkooda waa waaxid xarafka jarayna waa waaxid waidaa kaana kadalika yajuuzu xadfu lcaaidi waxaad leedahay kamura biladii marartu bihdi waad kegi kartaa waxaa lamid ah leeyahay qowl llahi tacaala yakulu mima taakuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuuna fiiri hadda waa yashrabu mima mima mintaas waa xaraf jaar maadana waa mawsuula ay min aladii tashrabuuna ay noqonaysa wayashrabu min aladiina tashrabuuna min aladii tashrabuuna jayid idan min xarf jaar ma bimacnaa aladii mabniyun cala الsukuuni fii maxali jarin biman ay bimin ay noqonay tashrabuuna ficlu mudaaricu marfuucu bhubuuti nuun lannahu min amhilaة اkhams wlwaaw faacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili tashrabuuna laa maxala laha min alicraab liha naasilaة اmawsuul ayib markaasaa lagu leeyahy maa huwa raabitu mima tashrabuuna raabitkeedii aawey marka markaasaa le raabidka waa godan waa xadafan yahay oo waxay asalkii ahayd wayashrabuuna mima tashrabuuna minhu ay asalkii ahayd marka minhudaas oo meesha ka maqan yaa silada iyo mawsuulka isku soo xerayso sidii aayadda ka horba ay u tusinaysid yakulu mima taakuluuna minhu in la xadfa inay waajib inay u daliil tahay haddii la sheegana waa la rabaa laakiin waa la xadfi karaa waay laakiin in la xadfaa waajib ma ah in la xadfa waajib ahaan lahayd minhuda hore lama sheegi lahayd yakulu mima taakuluuna minhu wayashrabuuna shuruudina way oofsataa oo hadda fiiri mawsuulka oo maada ah waxaa jira min oo xaraf jaar ah damiirkan hadda meesha ka maqanana min aa jarayso mima tashrabuuna minhu alale asna mi aa jirta waalcaamilu fiihimaa waaxid min maadaas jaarku majruurka mutacaliq biyashrabu alaleeyahy ayib minhuda meesha ka maqana jaaru majruur mutacaliqu bitashrabuuna hadana fiiri meeshii waa iskeeneen marka sidaasa waxaa laleeyahay waxa weeyaan shuruudaas haddii laga helo waa la xadfi karaa laakiin meeshii waxaa ka baxday hadday labadii caamil iskhilaafaan ama labadii xaraf ay iskhilaafaan labadii caamil hadday iskhilaafaan waxaa ka mid eh waxaa tiri marartu biladii adibtu alayh ama marartu biladii kadibta calayhi waxaan soo maray ninkaad u carootay fiiri marka hadda mawsuulkii maxaa jaray ba baa jartay biladii ba baa jartay ayib caaidka oo calayhi damiirkeeda waaye maxaa jira calaa a jirtay calaa iyo ba wa iskhilaafsan yihiin wabitaali marka ma dhihi karaysa marartu biladii kadibta keligeed kuma ekaa karaysa ko mida kale labadii caamil waa iskhilaafeen biladii caamilkeeda marartu waa mutacaliqu marartu waa laleeyahay calayhi caamilkiisa ku camalfayna kadibtu waa kadibtu iyo marartuna way kala duwan yihiin marka damiirka haddii caamilka iskhilaafo ama xarafkii jer iskhilaafo hadda labadii ayagoo u kulmatay mithaal u tahay labadoodii lama xadfi karo hadday labadii caamil midoobaan laakiin labadii xaraf jaar iskhilaafaanna waa lamid marartu biladii mararta bihi calaa zaydin marartu waxaan maray biladii kii mararta bihi calaa zaydin mararta calaa zaydin mararta bihi aad kula soo dulmartay martay calaa zaydin waxaa loo jeedaa marartu biladii mararta bihi calaa zaydin likhtilaafi falaa yajuusu xadfu bihi minhu liاkhtilaafi macna alxarfayni لأن الbاء الdاkhiلة على الموصuل للإلصاaq والdاkhiلة على الضمير للسببية wuxuu leeyahy hadday shuruudii oofsadaan macnihiyaa isdiiday مثلا waxaad leedahay marartu bاladii marartu waan soo maray biladii kii mararta aad martay bihi bisababihi calىa زaydin aad usoo martay marka wuxuu leeyahy bacda bihi ku jirto sababiya waay mada oo biladii ku jirtana baail saaqiya waan soo agmaray waay marka hadda fiiri lafdi ahaan waa isku faafaqeen labadii xaraf laakiin macnihii kala duwan yihiin lama goyn kara buu ku leeyahay marka intaasoo dhan oo musanifka raximah اllahu tacaala uu shicir noogu keenay marka in sha allahu tacaala waan xariirin doonaa hadda baabkan kale qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala almucarafu biadaati الtacriif baabkaana noogaga dhiman lixdii macaarif waana baab aada iska sahlan sidaas awgeed baan rabnaa inaan ku darno qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala alxarfu tacriifi aw ilaamu faqad fanamط carafta qul fiihi namط wqad tuzaadu laazima kalaati wاlآana wاladiina ثuma laati kada waطibta الnafsa yaa qaysu sari kada waطibta الnafsa yaa qaysu sari wbacd الأclaami calayhi dakla lilamxi ma qad kaana canhu nuqila fakalfadl wاlxaariثi wالnucmaani fadikru da waxadfuhu siyaani wqad yasiiru calama bاlgalba mudaaf aw masxuub alka اlcaqba wa xadfa aldi in tunaadi aw tudif aw jib wa fii gayrihimaa qad tanxadif baabkan waa sahlan yahay inkastoo darsiga hore aan kusoo daalnay musanifku wuxuu leeyahy al al oo is wadato alif iyo hamsadeeda wadato xarfu tacriifin weeyaan aw ilaamu laam keligiisa xarfu tacriif ee faqad saas hadday tahay fa namatu namad carafta a tacriifisid qul fiihi waxaad tidhahdaa annamata dheh musanifka wuxuu leeyahay markaan waxaan ka gelaynaa meeshaan macaariftii mideedii ugu dambeysay markaasuu wuxuu ihi alxarfu tacriifin waay alxarfu tacriifin al oo is waa xarfu tacriif aw ilaamu laam keligeeda xarfu tacriife faqad keligeed macnaha marka wuxuu kugu ishaara musanifka khilaafaadka bayna anuxaat ama bayna anaxwiyiina ee dhex taalo qolo waxay leeyihiin ma ahane waxa weeyaan adawaat tacriif waa al keligeed oo waxaa lee khaliil wuxuu leeyahay oo shiikhu siibaweyhi adaatu tacriif waa al oo isla wada jirto hamzada oo al markaa ku jirto waxay noqonaysaa waa hamza asliya oo hamsatu qadcin a ah. waxaa loo kor dhigay oo alrajulu loo leeyahayne inay hamsooyinkii kale ayna ku darsamin liannahu haddii lahoos dhigi lahay laamuljaray ku darsami lahayd marka halkaasuu eh, ka baxay siibaweya wuxuu qabaa adaatu tacriif waxa weyaan laamta keligeed hamzada la jirtane waa hamso oo zaa'ida a ah. wa inamaa utiya biha tawasulan ila nudqi bisaakini laamtii oo keligeed reebanayd aa loo keenay in macnaha ayada lagu gaaro mahmaa yakun min amrin ama waa zaa'ida dhe ama waxa weyaan asliya dhe kalama hari karaan laakiin ninka dhahaya laama kaligeed wax macrifaynayso waa niyeysanaysaa macnihii saas waay marka taasaa loo jeedaa labada qowl baa hadda musanif kugu ishaaray alxarfu tacriifin waay cinda alkhaliil sida uu liqow qabo aw ilaamu laama xarfu tacriifa faqad sida siibaweyhi uu qabo fa namadun marka namad namad waxaa waa gogol oo la dhigto yaa namad la yidhaahda namad yani suuro ama shakli dadka iska raacsanna waa la yidhaahdaa waxaa weeyaan ana laa yucjibunii eh, min annaasi hada namad aad leedahay dadka wax saan oo kale u socda aniga waa ima cajabgelinayaan namad yani hay iyo shakli dadka iswada wadaagsada waa la yidhaahda asalkeeda laakiin gogosha la dhigta bay ahayd macnaha salli yarwa fa namatun marka namad carafta aada macrifayso qul fiihi waxaa tiraha annamat dhe markaas marka al hadday gasho asmaado al almucarifa saddexdii qaybood la yaqiinay bay u qeybsantaha imaa inay noqoto al cahdiye ah iyo inay noqoto al oo listiqraaqi ljinsi ah ama inay noqoto dihniya saddexdaasay ka baxsanaynin ayadoo hadda tacriifna faa'iidaynayso yay macno dheeraadna faa'iidaynaysaa ahdiya waxaa la yidhaahdaa mathalan waxaad leedahay rajulan fa akramtu rajula rajulna baan la kulmay haddana rajulkii baan karaamay cahdi waa marka waa ninkan hadda soo sheegay alcahdi dikri ah la yihahda wixii lasoo sheegay waa waa tii lagu miithaali jiray kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula fa casaa fircawnu rasuula rasuulkaas oo ilaahay uu leeyahy fircawnaan u diray iyo midku fircawn caas isla hal rasuul waay liannahu waxaa la yidhaahdaa idaa dukirat innakira macrifa wauciida idaa dukirat innakira uma uciidat macrifa fahiya caynu luulaa rasuulkii nakirada ahay haddii la soo celi asagoo macrifa asigoo horaa lagala jeedaa walidaalika waxaa la yidhahdaa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran fiiri cusrigii waa lasoo celceliyay idaa uciidat اlmacrifa macrifa fahiya cayn اlأuulى idaa uciidat الnakira macrifa fahiya cayn اlأuulى idaa uciidat nakira nakira fahiya hayr اlأuulى saas weeyaan marka khulaasaة اlqowl haddaa tiraahdid ra'aytu rajula fadarabtu الrajula ninkaad aragtay ninka garaacd isku mid waay ayib taas waa cahdigii oo dikriga ahi cahdi dihni a jiro waxaan ku yihi alyowma ayna naltaqi ya fulaan markaasaan waxaan ku leeyahay fi lmasjidi fiiri masaajid waa badan tahay laakiin anigii ininkaan isla hadlayna waxaan wada naqaana hal masjidoon ku wada duka jirnay ayna alyowm nusali taraawiix aan ku leeyahay markaasaa waxaad ileedahay fi lmasjidi masjidkeennii oon la yaqiinay hadda ashaas ayadoo macrifo oo masjidkiina tacriifisay haddana waxay faa'iidaysa cahdi diini ahoo ninkii hadda nala jooga ma garanaya wuxuu le masjidka aad ku ballanteen waa kee aniga adiga waa isla naqaanaa liannahu cahdi dihni a la waxaa ku xigo al oo la yidhaahdo listiqraaqi ljinsi faa'idaynayso waa midda ugu ahamsan weeyaan taas waxaa lagu gartaa laleeyahay calaamatuha an yasluxa mawdicahaa kullun in kulli la deji karo oo waxaa dii lagu miithaalin jiray alrajulu khayru min almara waxaad leedahay yacni macnaheedii waxaa weeyaan ama taas iska reeb horta intaanan gaarin waxaad leedahay maثala qowl اllahi tacaala ina اlinsaana lafii khusrin oo kale ina اlinsaana lafii khusrin hadda ashaas insaan ku jira tacriifna waa tahay wa fowqa dalika jinsiye waayo tastaqriqu jamiica maa dakhalat calayh walaa tastathnii laa rajula wala mraatan ina alinsaana insaanka dhammaantiis lafii khusrin oo ku jiraa haddayna ashaas istiqraaqiye ahaan lahayn bimacnaa kulu faa'idayn lahayn ila ladiina maba imaan lahaynbo marka ila aladiina aamanuu gooniyaa looga bixi macnaheedi marka waxaa weyaan ina kula insaanin waxaa lamidi wakhuliqa insaanu aciifan aa tiri wakhuliqa alinsaanu daciifan waxaa weya kulligii meesheeda al ay ku jirto wakhuliqa kulu insaanin waa ansaxaysa liannahu laa yanfaku min hada dacfi insaanu insaan kasta waa daciif wa khuliqa alinsaanu daciifan way ku badan tahay ashaas sidaas almuminuuna wاlmuminaatu bacduhum awliyaau bacdin macnaheedi waxaa waay kulu lmuminiina bacduhum awliyaau bacdin ma dhici karta mumin mumin kale cadow u ah macnaha wa ilaa iimaankii mu'minnimadiisa khalal uu galaya marka sidaasay saddexda u faaidaysaa markaasuu musanif wuxuu uri waqad tuzaadu laazima kalaati wاlaana wاladiina uma laati asha inay tacriif faaidaysaa asalu ah marka qaarkeed ziyaaday iska noqotaa waxba faa'iideyn mayso waqad tuzaadu in la ziyaadiyaa dhici kartaa laaziman si oo wujuub ah in lagu ziyaadiyo asmaa ay jirto oo al ay gelayso oy zaaida tahay inay zaaid tahayna ay waajib tahay waxaa kamida kalaati sanamkii walaana hado waladiina iyo uma laati oo asmaa mawsuulaad ah fiiri laata haddii sanam la yidhaahdo walaati iyo alcuzaa iyo waa asnaam maca asha ku jirto waa zaaida liannahu laat waaba laat waa magac shaygan sanamkaan la yaqaano muxadadka ahy maga sidii shadqami haydla iyo aan soo lahayn oy lamid tahay al in la ziyaadiyo ma ahayn maba u baahna al tacriifku ma ziyaadinayso oo laata waa ismun mawduucun lisanamin muxadad waaxid marka saas hadday tahay al in la geliyo uma baahno marka ashii gashay maxaa laleeyahay waxaa le zaa'ida oo maca dalika laata al in laga dhaafana ma banaano laa yumkan an yunطaqa ila biwujuudi laam hadihi azaa'ida huma laati macnaheedi saas waay wاlaana haddii la yidhaahdo lafdi اlxuduur ala waa darfi alaana waxaana loo binaynaya laam اlxuduur ay shabahday baa la yihi marka aana keligeeda iska ahayd aana ficilna waa noqdaa aana alawaanu haddaa tirahdid aana ficil maadi waa awaanuna faacilay noqonaysa laakiin aanadan hadda al ay laasim ku jirto alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ashaas ku jirto waa zaaida leeh liannahu xuduurkii lafdigaaba laga faa'idaystay oo darafkii ah alaana waxay u kordhisayba malaha alshaas waxay u kordhisay malaha laakiin qolaba waxay leeyihiin ma ahee lafdiga alaana aanada xuduur ha faa'iidayso laakiin laamtina waxay faa'iideynaysaa baa laleeyahay xuduur qolabaa waxay xaawilayaan inay musanifka ku ictiraadaan oo yiraahdaan lafdiga xuduurka macnaha laga fahmayo aana ma keenine laamta ashaan gashaa keentay wbitaali laysat bizaa'ida wa inamaa afaadat macnan gayra tacriif wahuwa alxuduur sidaasay leeyihiin wاladiina uma alaati aladiina waxaa weyaan ismu mawsuul oo ljamci mudakar allaatina ismu mawsuul oo ljamci muanath labadaba waxa weeyaan asha oo ziyaa ku jirto waa zaa'id waxaan zaa'id u leenahay waxay tahay waxaan idhi asmaau lmawsuulaat macaarifay ka mid tahay macrifada mawsuulkana waxay ka keentaa siladay ka dambayso oo haddaan ku ihahda jaaa aladii abuuhu muxamed inay aladiidii waxay macrifo ku noqoto jumladan ka dambayso abuuhu muxamed hadday ayada wadanin abuuhu muxamed haddaysan wadanin jaaa aladii wax laga faaiday aladii aladii unbaad ku haysaa maxaa aladii yaad ula jeedaa baa lagu leeyahy haddaa tiraha jaaa aladii darasana naxw haddaa tirahda khalaas markaa siladii meeshaasay ku ansaxday marka maadaama asmaau lmawsuula macaarifta ay ka mid tahay wa annahaa taktasibu macrifataha min silatihaa falalif walaam adaakhilataani calayhimaa aw calayha laa tastafiidu minha almawsuulaatu shay-an marka zaa'id saasay ku noqotay qowlkaas waxaa weeyaan waa qowlka raajixa wahwa almacmuulu bihi cinda اljumhuur qolaa dhahay ma ahana ismu mawsuulka macrifadiisa waxa weeyaan casha gashay macrifo ka ah wabitaali siladana mukamil waay marka saas markaad tirahdeen waxaa laleeyahay man iyo wa maa iyo wa al oo mawsuulaadka ka mid eh al ayaga ma gelaysa eh, say marka ku noqonay macaariftii ayadaa lagu ximbaara bay leeyihiin waxay algeli karin waxay la xogm yihiin maa yumkin an tadkhula calayh alif lam laakiin qowlkaas fi ma yadhar wallahu aclam daciif weeyaan walidiraarin ka banaati lawbari kada waibta yaa qaysu sari markaasuu iri walidiraarin laamtii waxaa lagu ziyaadiyaa midna waa ziyaada laasim ah oo binyat alkalimaba keentay laa yumkin an tanfaka minha alkalima ko midna daruura keentay wlطiraarina waa loo ziyaadiyaa ka banaati اawbari banaati اawbari awbar waa lika ama faqciba halkan la yihaahdo waay geedkiisa xun waay marka asiga waa macrifo lannahu waa smu wudica linaftin nabaada loo dejiyay awbar sidiisuu macrifo ku yahay marka albaa ayaa la geliyey ashar loo geliyey shicirka ku timiday oo sida noo imaan doonto waa daruuraa keentee laysa lixaajatin oo macnaha wuxuu ula jeedaa qowl shaaciri walaqad janaytuka akmuan wacasaaqila walaqad nahaytuka can banaati lawbari nin baa ninku mana sheeganay wuxuu ihi macnaha waa nooc walaqad janaytuka waan kuu guray akmuan wacasaaqilan yacni waa laba nabti waay geedka likada la yidhaahda iyo casaaqil geedka la yidhaahdan kuu gulay walaqad nahaytuka waxaan kaa reebay can banaati alawbari yacni likaha midkiisa xun inaad cowskaas yarataan kaa reebay marka waxay ahayd walaqad nahaytuka can banaati awbarin inuu yidhaahdo laakiin shicirkaa u diiday haddii kale waxaa beytkii waa jebi lahay qaafiyadii baa jebi lahayd macnaa wasninkii sidaas marka daruuraa keentay marka kulu maa ziidat calayhi اlalif wاllaam walaysa bxaajatin faina dalika min muqtadayaati daruura sidaas kali a weyaan walaqad janaytuka akmuan wacasaaqilan ayib taas waxa weeyaan ka banaati lawbari kadaa waxaa lamid eh oo aydna daruuro lagu ziyaadiyey waibta nafsa yaa qaysu sari waibta waa iib waad wanaagsanaatay annafsa min xayثu nafs yaa qaysu asari ee sharafta lahayow fiiri kadaa waطibta nafsa macnaheedii waxaa weeyaan kadaa waطibta nafsa annafsa tamyiiz waay tamyiizna waxaad ogtihiin sida noo imaa doonto waa nakiro اسم bmanaa min mb sm bmacnaa min yubiinu nakira yunsabu tamyiizan bima qad fasara saasay ahayd khulaasada wuxuu ku yidhi tamyiiz waxaa kamida inuu nakiro ahaado hadii marka al ay gasho ma waxaan leenahay al baa macrifo macrifou noqday maya sidii nakirinimadiisa uusan uga bixin yaa waxaa la leeyahay tamyiiskan asiga ah oo midkan ku jiro ashaan tamyiiska gashay waa zaa'ida wa baqiya tamyiizu calaa nakiratihi saas waay marka haddii shicirka oo waibta nafsa yaa qaysusari ay keentay daruuraa keentay ee ma aha al oo macrifa ma aha wuxuu ula jeedaa markan qowl shaaciri raأaytuka lama an carafta wujuuhana sadadta waطibta الnafsa yaa qaysu can camri marka wuxuu leeyahay shaacirka raأaytuka lama an carafta markaad garat raأaytuka waan ku arkay lama an carafta markaad garatay wujuuhana sadata waad naga leexatay buuri wa tibta nafsa naftaadina waa wanaagsanaata yaa qaysu can camrin waad ka wanaagsanaata nin baa nin laga dilay markaasuu u yimiday inuu dagaal soo qaado marka waxau le ninkii dhammoo dagaalka soo qaaday annaga markuu na arkay raggii abdaalka ahaa oo dadka laa jiray ina noqday qalbigiisa waa fiyoobaaday dagaalku u socdayna waa naga dhaafay tartiibkiisu u laabtay buuri marka fiiri kadaa waibta nafsan ay ahayd waibta nafsan tamyiiz waay asoo tamyiiza al ou wuxuu al u shicirka in ugu tooso daruura u keentay marka ashan addaakhila cala tamyiiz waxaan leenahay zaa'ida weeyaan oo waxay la xugum eedoon gelin ay lamid tahay marka taasuu musanifka hadda u jeedaa kadaa waibta nafsa yaa qaysu sari taasaa mithaal ay u tahay ayb wa bacdu alaclaami calayhi dakhala lilamxi maa qad kaana canhu nuqila kaalfadli wاlxaariثi wالnucmaani fadikru daa waxadfuhu siyaani wuxuu ri wa bacdu alaclaami calamiyaasha qaarkeed dakhala ugu galay alif iyo laamtii calayhi calaa bacdi alaclaami waxay u gashay lilamxi maa shay in la milacsado qad kaana ou ahaaday nuqila canhu mid laga soo guuriyey mithaalkii waxaa kamid e kalfadli wاlxaariثi wالnucmaani markaasuu iri fadikru daa ashaan in la sheego iyo waxadfuhu in la eg la gooyo siyaani way siman yihiin ayib marka wuxuu ku leeyahay yani al kasta oo isim gasho macrifo ma faa'iideyso mida macrifa faa'iidaysa isim nakira ay gashay alrajulu almar'atu albeytu almasjidu waa alw macrifa almucarifa ayib mar waxa weeyaan waa zaa'id oo luzuuman bacd alasmaa laa tanfaku canhaa kow midda labaad daruuraa keento midda saddexaad waxaa weeyaan in la milacsado magaca isimkan laga keenay mathalan hadda fiiri waxaan iri awl waxaan usoo niri aclaamta markaan ka hadayna wa minhum manquulu ka fadlin wa asad wa durtijaalin ka sucaada wa udad baan soo sheegnay marka isimkii awal magac ma ahayn asoo macno loo isticmaalaya inta la soo qaado calam laga dhigay markii hore uusan calam ahayn al waa kartay oo markaa waxaa weyaan macno bay ahayd waa lagu tacriifin karay laakiin calam markii laga dhigo qof lagu magacaabay al lama gelin karin al oo litacriif ah lama gelin karin liannahu asaaba calam ah haddii haddii aad tiraahdeed muxamed al muxamed lama dhahay cumar al cumar uma baahno liannahu asigaaba macarifee oo calam ah marka kayfa aad al usii gelinaysaa marka qaarkeed wuxuu ku leeyahay bacd alaclaam calamyaalka qaarkeeday al gelaysaa inay tacriifiso uma gelaysee inay ku xasuusisa macnihii horeo laga keenay sidaas buu ku jeedaa markaasuu ku yidhi wa bacdu alaclaami calamyaasha qaarkeed dakhala alif iyo laamaa galay calayhi calaa alaclaam waxay u gashay lilamxi liajli lamxi maa shay in la milacsado qad kaana calamkaas u ahay nuqila canhu shaykii laga soo wareejiyey mithaalkiisa waxaa kamid eh kalfadli wاlxaariثi wالnucmaan xaarith iyo nucmaan iyo fadli fadli hadda dheeraad waay nin haddii lagu magacaabo alfadli haddaad tidhaahdid magacna waa u tahay nin ziyaado leh oo dadkan wax ka duwan inay ku xasuusiso oo macnihii hore laga soo wareejiye in la keeno yaa loogu talagalay xaari markii hore ninka dhulka faagana buu iska ahay hadii marka xaari nin lagu magacaabay macnihii hore waa baabaay ay waa nin magaciis al haddii la geliyo alxaari la yidhaahdo magacna waa tahay waxayna ku xasuusinaysaa nin howl macnaha howlgal inuu yahay oo nin e, tacbanay inuu yahay inay ku xasuusiso magacna waa yahay nin kartilana waa yahay inay ku xasuusiso wnucmaani sidaa ay shuraaxda leeyihiin asalkeedii ana walaa adri allahu aclam nucmaan asalkeedii damaa laga keenaa lagu leeyahay marka bimacna xumray ximbaarsan tahay marka wnucmaan markii la yidhaahdo waxay ku tusinay magacna waa ku tusinay haddana ninkan inuu nin gaduudan inuu yahay waa yani qoraxda markii la sifayna midabyaalka fiican oo la qaatay ka mid tahay markaasuu wuxuu ku yidhi fadikru daa ashaan aclaamta gasho in la sheego iyo wa in la xadfo siyaani waa siman yihiin oo hadda haddii aad tidhaahdid cabaas oo kale alcabaas iyo ina tiraahde cabaas ina tiraahdeed isugu mid waay min xayu lcalamaa lagala jeeda laakiin min xayu lmacna almustafaad iskala mid ma ah meesha oo laga faa'iidaysanayo lamid ma aha bimacnaa waxa weeyaan hadda markii alcabaas la yidhaahdo iyo cabaas markii la yidhaahdo laba macnay kala tahay laakiin min xayثu اlcalamiya iskaga mid waayo oo hadda ninkan waxay u soo kordhinay min xayثu in cabaas magac u yahay laakiin alcabaas markan ku iraahdo waa ninkii wejiga tubi jiray oo kala macnaay ximbaarsan tahay oo min xayث macnihii hore in la milacsada isaga mid ma aha oo al markay gasho macno dheeraad ay ku tusinay laakiin waxayna waxba ku soo kordhinayna calamnimadii dheeraad uu soo kordhimay saas ujeedaa musanifka wqad yasiiru calama biاlgalba mudaafa aw masxuubu alka alcaqaba wuxuu ihi waqad yasiiru inuu ahaadaa dhici karto mudaafun mid la idaafeeyey aw masxuubu alal miday la saaxiibtay kalcaqaba weeyaan calaman inuu noqdo bilgalaba ku badnaasho inuu calam ku noqdaa dhici karto wuxuu ku leeyahay wixii al ay galaan waxay ahayd inay macrifo u kordhiso dadko dhanna ay u sinaadaan laakiin marka qaarkeed waxaa laga yaabaa isticmaalka inuu ku bato in sheeyaalka qaarkiis al markii la geliyo in dad gaar loola jeedo ama in markii la idaafee dad gaar in loola jeedo waqad yasiiru inuu ahaadaa la arkaa mudaafun mid la idaafay aw masxuubu alal mid lala saaxibi kalcaqabo oo kale weeyaane calaman inuu noqdo bialabi biاlghalabati inuu dad gaar ee magac u noqdaa dhici karta oo dadkao dhan ay u sinaanin waxaa lagu miithaaliyaa shuraaxda ay yidhaahdaan almadiina oo kale hadda fiiri almadiina waxaa weeyaan magaalo kasta muqdishow almadiina jowhar madiina almadiina in la yihaahdo haddii madiino nakirad la macrifee rabo almadiina in la yidhaahdo laakiin maanta haddaad tidhaahdid hal tusaafiru ila almadiina waxaa kuu soo degdegaya madiinatu rasuulillaahi yacni al la geliyey waxaa caan ku noqday nebiga magaaladiisa ayadoo ay ahayd magaalo kastoo in la macrifeeya la raba in al la wada geliyo marka almadiina haddaadan ula jeedin madiinatu rasuulillaahi inaad macno dheeraad usii sheegteed ay u baahan tahay sidaas oo kale alkitaab siibaweyi kitaabkiisa iyo alkitaab loo bixiye kitaab waxay ahayd kitaab kasta oo nakire al haddii la geliyo alkitaab la yiraahdo inuu macrifo noqdo oo markaa ama macrifa bidihni ama cahdi dikri uu macrifo ku noqdo laakiin waxa weyaan isticmaalki sidii alkitaab alkitaab loo lahay waxaa ku batay in kitaabu sibweh loola jeedo taas waxa weeyaan eh, masxuubu alka alcaqaba caqaba meel baa yaa lgu yaa loo yaa loo bixiyey oo laysla wada yaqaano hadeetaan alcaqaba loo bixiyey meel kasta oo jiiro ah oo cariiri ah in alcaqaba la yihahda aheed oo ilaahay wamaa adraaka ma alcaqaba hadda waxaa loola jeedaa mutlaqa alcaqabaat meel oo cariiri ah markaasaa meel gaar ah waxaa loo bixiyay alcaqaba oo la yaqaano marka waxay ahayd ashaas inayna dadka kale kaga socnaan kaga duunaan maca daalika ayadaa lagu gaar yeelay taas waxaa weeyaan al markii la geliyo mudaafki mudaaf waxaa kamid ah layihahda ibnu cumar eh, ibnu cabaas ibnu mascuud hadda fiiri cumar ibnu khadaab wiilal badan u dhalay cabaas ibnu cabdilmualib wiilal badan u dhalay haddii ibnu ibn cabaas hadii ibnigaas cabaas loo idaafeeyo waxay ahayd wiil kastoo cabaas u dhalay inuu ku rumoobo maca daalika isticmaalkeeda wuxuu ku batay haddii ibn cabaas oo ibni cabaas loo idaafay inuu cabdullaahi ibni cabaas loola jeedo xabru hadihi lumma ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar aa loo jeedaa asoo cumar wiilal badan iska leh ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuudaa loo jeeda marka waxa weeyaan waa isim mudaaf ah kaana min almuftarad an yandabiqa wayasduqa calaa kuli bni min abnaa'i fulaan laakiin likahrati اlisticmaal sidii ibnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas loolahayaa ibnu cabaas waxaaba loogu soo gaabiyey in asiga loola jeedo wabitaali waxaa weeyaan eh, waxau ku noqday isticmaalkii awgeed yaa calam ahaan uu ku helay waqad yasiiru inuu noqdaa la arkaa calaman isimkii inuu calam noqdo bilghalabati badnaan oo loo isticmaalo awgeed mudaafun mudaaf inuu calam sidaas ku noqdo ibnu cumar in lagala jeeda cabdullaahi ibnu cumar aw masxuubu al al mid lagu saaxiibay kalcaqaba ayib markaasuu musanifku wuxuu iri waxadfa aldii in tunaadi aw tudif awjib wa fii gayrihi maaqatan xadif markaasuu wuxuu ku yidhi wa wjib waajibi xadfa al xadafkeeda waajibidii midatan eh in tunaadi hadaad u naadinaysid aw tudif aw tudiifu hadaad waa aada idaafaynaysid marka waxa weeyaan ashaan hadda zaaidada ah isimkii haddii loo idaafeeyo ashii zaaidada isimkay ku jirtay haddii la idaafeeyo waa la xadfaa buu ku leeyahay oo hadda almadiina markaan lahayn yaa madiinata rasuulillaahi maa adyabaki haddaan iraahdo inan ashi gooyo waajib waay yaa madiinata rasuulillaahi ama haddaan idaafeeyo madiinatu rasuulillaahi taqacu maxaan ku irahda fii makaani kada oo kalan leeyahay ama zurtu madiinata rasuulillaahi haddii la idaafay ashi lama dhihi karo zurtu almadiinata rasuulilahi lama dhihi karo markaasuu wuxuu ku yidhi wa awjib waajibi xadfa al al xadafkeeda dii oo midatan aha oo midaan oo qalabada lagu siyaadiyey in tunaadi haddaad u naadinaysid gooy oo waxaad leedahay mathalan qofkii oo ashi la geli sida hadda aan kuu sheegay yaa madyaa kitaaba siibaweyhi maa arwacaka min kitaab aada leedaha waad goynaysa ayib wakadaalika aw tudif haddaad idaafaysid haddii madiina almadiinatu ayadoo ahayd madiinatu rasuuli llahi haddaad rasuul u idaafaysid ashi waa la goynaya wa fii gayrihimaa labadan waxaan ahayn ayadoon loo nidaynin oo aan macnaha loo yeerin ama la idaafayninne qad tanxadifu in iska godaa laga yaaba ashaan ayade oo al caqabo ahayd in in layska yiraahdo caqaba kaligeed in la yirahdo ashi la gooyaa dhici karto ayib markaasuu wuxuu ku yiri wa fii gayrihi maa fii gayri xaalati nidaa wاlidaafa qad tanxadifu inay xadaftaan dhici karto bimacnaa musanif wuxuu ujeeda xukmu hadi alif wاllaam laa tuxdafu ila fi nidaa wاlidaafa oo sida hadda aan soo sheegnay waa laakiin fii gayrihimaa inay xadafsantaa dhici karto oo oo in la yiraahdo sida hadda musanifka uu ku miithaaliyay ibnu caqiil oo kale haadaa cayuuqu طaalican yani ashii laasimkeed in lagu ziyaadiyo in la gooyaa dhici karta buu ku leeyahay oo la yidhaahdo yaa cayuuqu in la yihahdo waa macnaa oo hadda si aan waadix ahayn wuxuu u jeedaa isim oo aan nidana ahayn oon idaafana gelin in al ashi ay ka go-daa dhici karto hadda fiiri alcayuuq wuxuu ahay macruuf bilgalaba oo sidii alcaqaboo kale ah asigoo sidaas ininka goda ma ahan asagoo aan loo nidaanaa lyidhi haadaa cayuuqu taalican waa xidigii cayuuqahay oo soo baxay marka waxay ahayd haada alcayuuqu in la ashi ayna ka harin iyadoon loo nidaynin oo macnaha yeeridna ayna gelin idaafana ay gelin oo la xadfay bay miithaal u tahay wallahu aclam wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin